bsmi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu waslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin annowcu alkhaamis walcishruun nooca shan iyo labaatanaad fii kitaabati alxadiidi wa dabdihi wa taqyiidih xadiidka qoridiisa iyo dabdintiisa wa taqyiidihi iyo sida loo qaydo oo loo qora yani kitaabo iyo loogu qaydo ama loogu dabdiyo waa isku macaani dhadhow yihiin waxaan dhan ayb waxaan soo haynay kitaabka ikhtisaaru culuumi alxadiid lilxaafid ibni kathiir raximahu llahu tacaala fasalkan ama noocan wuxuu rabaa ama baabkan inuu uga hadlo xadiidka qoriddiisa iyo dabdintiisa qadu marka mas'alo muqadamo uu ka dhiganayo ayuu hormarinayaa oo xukmu kitaabati alxadiid xadiid in la qoro xukunkiisu muxuu yahay ma la qori karaa waxaa keenay in laga hadlana waxay tahay laba xadiid ayaa jirto midna nebigu uu yidhi laa taktubuu cannii waxbaha iga qorina midna uu yidhi uktubuu liabiishaah abiishaah ninka la yidhaahdo u qora xadiidka nebiga sal alla ly salam iyo cabdullahi bn camar ibn alcaas uu ku yidhi qor ayb oodoo waad xanaaqaysaa waad faraxsanaanaysaa rasuul allow san yeela qor buu yidhi waqti walba wax aan xaq ahayn ku hadli maaye marka xadiidtaas daahirka aad moodid inay iska hor imaanayso ayaa waxay keentay masalada in laga hadlo in badanoo culammada ka midana laa taktubuu cannii shay-an gayra alqur'aan inay mansuuq tahay bay sheegeen oo la nasakhay oo markii dambe xadiidkan kalaa nasakhayo uktubuu liabi shaah ayb lanna waa waqtiyadii nebiga u dambeysay sala allahu calayhi waaalih wasalama noloshiisa midka dambe qaarna waxay yidhaahdeen xadiidka ayay cilleeyeen cillo ayay kaga warrameen laa taktubu canii shay-an hayra alqur'aan ka kalaa marka waxay yidhaahdeen saxiix ah qaarna waxay yidhaahdeen nebigu waxa uu diidayey waxay ahayd xadiidka iyo qur-aanka in hal meel layskula qoro si aan loogu malaynin qur-aan ayb saa darteed marka qur-aanka in la qoro laakiin xadiidka aan la qorin sidaas nebiga uu u yidhi markii dambe oo wixii ay kala baxeenna waa la oggolaaday khulaasatul lqowl wakhtiyadii dambe khilaaf maba ka taagnayn in xadiid la qori karo ayb warkama kama taagnayn saasaa marka kutubahan tirada badanee xadiidka iyo lagu qoray qad warada fi صaxiixi muslimi can abi saciidi marfuuca man kataba canii shayئa siwa alqur'ani falyamxuhu nabigu inuu saa yidhi sal l l slam qofkii aniga iga qorashay siwa alqur'aani qur'aan aan ahayn falyamxuhu ha tiro shaygaas qaala bnu salaax wa miman ruwiinaa canhu dadkiina looga wariyey xaggooda karaahata dalika arrinkaa yacnii karaahadiisa cumaru wabnu mascuudin wa zayd bnu thaabitin wa abuu muusa wa abu saciidin fi jamacati aakhariin maca jamacati aakhariina min aلصaxaabati wاtaabiciin qaala wamiman ruwiinaa canhu ibaaxata dalika dadkii nalooga wariyey arrintaa bannaanaanshaheedana oo in la qori karo ow facalahu amaba sameeyey caliyun wabnuhu اlxasanu wa anasun wa cabdullaahi bnu camri bni اlcaas fii jamcin min asaxaabati maca jamcin min asaxaabati wataabiciin waladaa iyaguna sidaasay ku tageen qultu wa habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal uktubuu liabii shaah abi shaah u qora ayb de abi shahlna qisadiisu waxay ahayd qiso macruufa oo nebigu markuu xaramka iyo eh, ka sheekeeyey iyo geedihiisa inaan la gooyi karin oo aan la gooyn karin eh, qodaxdiisa aan la gooyi karin eh, ugaarkiisa aan la didin karin markaasuu yidhi khudbadaas nebiga inuu u qoro ayuu ka codsaday abushaah nin reer yeman oo yemani xaggaa ka yimid buu ahaa markaasuu nebiga yidhi uktubuu liabi shaah u qora meeshaa marka de waxa la qoraayo waa maxay khudbadii nebiga waaye de khudbadii nebiga soo xadiid maaha marka ayb waqad taxarara hada alfaslu fi awaa'ili kitaabina almuqadimaat fasalkaani waa wuxuu leeyahay waa soo xarirmay fii awaa'ili kitaabina almuqadimaat meeshaasaan aada ugu soo tafatirnay ayb oo kusoo tafatirmay walilaahi alxamdu qaala albayhaqiyu wabnu salaax wagayru waaxidin waxay dhaheen lacalla annahya can dalika arrinkaa nahyiga ku saabsan waxaa laga yaabaa kaana inuu ahaa xiina yukhaafu markii laga cabsanayay iltibaasuhu inuu dheeh galo xadiidka bilqur'aani qur'aanka inuu ku dheeh galo wal-idnu oggolaanshaha fiihi la oggolaado kan dhexdiisa xadiidka in la dhigana xiina umina dalika waa markii laga aamin noqday qur-aankii iyo xadiidka inay isdhex galaan wallahu aclam <clears throat> waqad xukiya ijmaacu lculamaa'i culimada ijmaacoodii baa la sheegay fi alacsaari almutaakhirati waqtiyadii dambe calaa taswiiqi kitaabati alxadiid xadiidka qoriddiisa yacni banaanaanshaheeda inay bannaan tahay baa ijmaac baa markii dambe lasoo guuriyey wa hada amrun mustafiidun shaa'icun daa'icun min gayri nakiir <clears throat> waana arin mustafiidun faafsan shaa'icun faafsan daa'icun faafsan waa isku macno min gayri nakiirin inkirid la-aan ayb masaladaasoo marka ka hormariyey warar badan baa ku jira axmed shaakir laftirkiisana uu ka hadhadlay faإidaa taqarara haadaa arrinkan haddii uu qarirmay uu sugnaaday faidaa taqarara haddii uu sugnaaday haadaa arrinkan fayanbagii waxaa haboon likaatibi alxadiidi ninka xadiidka qoraayo ow gayrihi ama geyrkiis qoraayo oo min alculuumi culum kale ah qofka yacni xadiidka nebiga qoraayo ow gayrihi min alculuum ama xadiidka keyrkiis oo culuumta ah waxaa haboon an yadbita inuu dabdiyo maa shay yushkilu ishkaal gelaayo yani maa yushkilu waxay tahay wuxuu ishkaal gelaayo ayb minhu oo xadiidka ka mida waxyaabihii ishkaal iyo uu ku jiro waa inuu iska dabdiyo uu sugo ayb ow qad yushkilu ama ishkaal keeni karo calaa bacdi alabati ardada qaarkood ku keeni karo fii asli lkitaabi kitaabka asalkiisa inuu ku dabdiyo yani fii asli lkitaab yadbita ayay ku tacalluqeen fii asli lkitaabi ayuu ku dabdinayaa dhexdiisa lkitaab oo maxasee u dabdinaya maalan wuxuu leeyahay kelmadda markay tahay kelmad adagoo kale ishkaal keeni karto wuxuu leeyahay bidami lmucjamati wa sukuuni taxtaaniyati saasoo kale dhahayaan wixii sideeda ishkaal u leh ama ishkaal ku ridi karo ardada naqdan waa dabdinayaa naqdan min jihati naqdin dhibcin wa shaklan min jihati shaklin shaqlid wa icraaban min jihati icraabin icraab ahaan wixii icraab u baahan oo kale wuxuu leeyahy birafci binasbi icraabku intaas waayn ee maahan yacni in la leeyahay wa calaamatu rafci kayta wakayta iyo maahan xadiidka waxaa laguma dhex dhigdhigayo badanay waxay leeyihin birafci binnasbi biljari qofku marka waa gara waa fahma ayb calaa maa huwa almusalaxu calayhi sida uu yahay waxaa yacni eh, a'immadu isdilaaxa u noqday sida uu yahay bayna annaasi dadka dhexdooda ayuu ku dabdinayaa dabdigu marka labaa loo qeybiya dabdi qalami iyo dabdi xarfi dariiqada culummaduna waxaa weeyaan addabdu alxarfiyu waa dabdiga xarfiga ah waa dabdiga xarfiga waxaa laga wadaa maalan wuxuu leeyahy bilkhaa'i lmucjamati xarf ahaanu u dabdinaa jumlowka uu dabdiga ku sheegaa bilkhaai almucjamati wa iskaani ataxtaaniyati ayb wadaai almuhmalati waa sidaan hadda nawowi oo ku caan baxay oo kale riyaadu saalixiinka iyo aad ku arkayso adkaarka iyo kutubihiisa dabdigaasay culummadu u badan yihiin ee dabdiga shaqalkan caadiga ee yacni rumuusta ah ee reeb iyo kordhow iyo hoosdhig iyo god iyo saal loo qoraayo xoogaa dabdigaas waa laga fiican yahay lanna inuu tirtirmo ayaa fudud banaan dabdigaas shayga haddii la yidhaahdo bidaai lmucjamati marka mar maalan bidaai lmucjamati marka la yidhahdo bidaai lmucjamati iyo in aan lagu dhihin ee dhibic keliya uun lagu qoro tee fiicanna bidaai lmucjamati in la yidhahdo lianna dhibicdan waa tirtirmi kartaa laasema waktigii hore waxaa wax lagu dhigi jiray qad iyo waxaas biyo yar hadday ku daataan waxaa laga yaabaa inay tiranto laakiin bidaai lmucjamati oo dhan ma wada tirtirmaysa ma wada baaba dabdi qalami iyo waxaa la kala yidhaha marka dabdi xarfi dabdiga xarfiga waa dariiqat lculamaa kaas ayb walow qayada haddii uu ku qaydo fi lxaashiyati kitaabka dhinaciisa xaashiyada waa dhinaca kitaabka dhinaciisa dhinaciisa haddii uu ku qaydana lakaana xasanan oo uu sulbulkitaab intuu ka dhaafo darfaha uu ku qoro waxaan hadda aan sheegayna inuu geesaha uga qoro ama yani waqtigan dambe lambar baa inta la siiyaa hoos lagu qoraa sidaana waa iska wanaagsan tahay buu leeyahay ayib shayga marka la dabdinayana waa inuu noqdo waa waxa ishkaalka ku jiro ama uu ishkaalka ku imaan karo shay iska waadixa ah haddaad dabdiso adaa dadkii wax ka sii hallaynaya adiga ayaa dadka wax kasii hadlaynaya walidaalika waxay yidhaahdaan inamaa yushkalu maa yushkilu inamaa yushkalu maa yushkilu waxaa la yacnii shaqlaa wixii ishkaal gelinaya ayb ayb wayujamu wuxuu leeyahay marka ayb waxyaabahaas marka inamaa yushkalu maa yushkilu ayb wixii ishkaal keenayaa la shaqlaa wixii kale waa laga tagaa ayb wayanbagii waxaa habboon tawdiixuhu in la caddeeyo marka wax la qoraayana in la waadixiyaa fiican wayukrahu waxaa la kahdaa altadqiiqu in la yaryareeyo farta waltacliiqu iyo in la tashiilo fi lkitaabati qoraalka dhexdiisa in lagu tashiilo ligayri cudrin cudurdaar la-aan laba shay tadqiiq iyo tacliiq tadqiiqu waxaa weyaan xuruuftii yani in aada loo yareeyo farta far yaryar la qoro tacliiqna waa in laysku dhex daadiyo oo aada laysugu dhadhoweeyo dadka looxda dhigi jiray waxaas waa garanayeen looxa yacni tashiilka iyo waa dhibu keenaa mararka qaar ayib hashiilin uu leeyahay marka macallinka ayib marka tacliiqu waa shiilidda tadqiiquna waa in aada farti loosii yaryareeyo tacliiquna waa iskusoodsadaradii in laysku soo dhadhoweeyo ligayri cudrin haddii cudurdaar jira laakiin waa laysku dhoweey karaa cudurdaarku muxuu noqon karaa safaruu ku jiraa ninkan wax badan ma qaadi karo waagii hore maqaara ah wax lagu qori jiray iyo lafo marka hadday maqaaradu ku bataan yaa u qaadaya ninkan safaruu ku jiraay ayb haddii marka cudurdaar saasoo kale uu jiro waarkaas in la tashiilo way bannaan tahay qaala alimaamu axmedu imaam axmed waxa uu yidhi libni cammihi xambalin adeerkiis inanka uu dhalay in adeerkiis xambal ayb xambal bnu isxaaq ayuu wuxuu ku yidhi waqad ra'aahu wuxuuna arkay yaktubu isagoo qoraaya daqiiqan far aad u yaryar ku qoraaya laa tafcal ha samaynin buu yidhi fa inahu yakuunuka wuu ku khiyaanayaa axwaja maa takuunu ilayhi markaad ugu baahi badan tahay mar marka aad ugu baahi badan tahay adoo u baahi badan ayuu ku khiyaanayaa oo fartaadaa ku khiyaanayso khiyaanaya wuxuu ka wadaa waad akrin weynaysaa waay ayb marka hadda haddaad xoogaa xusuusato oo kale ood farta yaryarayso soddon sano kabacdi bacdi farta inaad dib u akriso waa kugu adkaaneen marka ha yeelin buu leeyahay waxaad soo socdo ka feker ayb waana dhacdaa mararka qaarna waxaad arkaysaa kitaab aad wax ku qortay beri inaad intaad u baahato farti akrinteeda ay kugu qaadato waqti oo aadan markiiba hore kasoo akrin karin baar inaad u feerfeersato kaaga baahanayso ayb qaala bnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi wayanbagii waxaa haboon an yajcala inuu yeelo beyna kulli xadiidayni laba xadiid kasto daa'iratan goobaabin xadiid marku dhammeeyo goobaabinuu sameynaa xadiid kaleu haddana qorayaa goobaabinba u sameynay looxda marka la qoraayo maxaa aayadda goobaabintaasaa la sameeyaa soo maha sidii u yeela labadii xadiisu ku kala saara marka wa minman balaganaa canhu dalika dadkay arrintaa naga soo gaartay inay yeeli jireen abuzinaad ayaa ka mid ah wa axmed bnu xambal wa ibraahimu alxarbiyu wa bnu jariirin aabariyu qultu qad ra'aytuhu waan arkay buu yidhi daa'iradaas aan arkay fii khati alimaami axmed bni xambal raximahu llah ibnu kathiir baa dhahaya imaam axmed fartiisaan ku arkay buu yidhi goobaabinta ayb laba xadiisoo kasto isagoo goobaabin gelinayo waxaa dareemaya marka dadka muslimiintu siday turaadka turaadkooda u ilaali jireen berigii hore leanna imaam axmed qarnigii saddexaaduu dhintay dhexdiisa meelahaas ibnu kahiirna qarnigii sideedaadu ahaa markaasu wuxuu dul tegay oo dul istaagay khadkii imaam axmed farti imaam axmed makduud ku dhigan ayuu soo gaaray uu arkay waana dhici kartaa in la helo waqtiyadan laftirkeeda khad yani qarnigii saddexaad afaraad la dhigay waa jiraan ayb marka waxaa dareemay marka turaadka aad baa loo xifdi jiray cilmigana siiba yani turaadka cilmiga weliba kuma sii jiro ayb qaala alkhaiibu lbaqdaadiyu khaiibu lbaqdaadi waxa uu yidhi wayanbagii waxaa haboon an yatruka inuu ka tago addaa'irata goobaabinta guflan iyadoo eber ah eber waa uflan waa xirayaa eber bis fa idaa qaabalahaa haddii uu muqaabaleeyo oo xadiidkii uu ku sameeyo nuskhadaas muqaabala uu sameeyo muqaabala waa sixid yanii kitaabkii markaad qortay asalkii sheekhaaga ayaad ku saxday asalkan marka kitaabku wuxuu soo baxaa sax markaas yacnii muqaabalada waxaa la yidhaahdaa waa la qoraa matalan waqtiyadii hore sheekhii nuskhadiisii baa laga guurina ardaygu markuu guuriyo nuskhadaas waa farac midda sheekhana asal ayay noqone waa in marka faracan lagu muqaabaleeyo midda sheekha markii lagu muqaabaleeyo lagu soxo khalaas axaadiidta marka haddii uu muqaabaleeyo muxuu sameynaya marka faidaa qaabalahaa naqata fiiha nuqdatan dhibic ayuu dhexdeeda siinaa marka daa'iradii dhibicuu ku qoraa marka macnaheedu maxay tahay dhibicdaas haddii la arko waa muqaabalaysan yahay waa kitaabka haddii aan dhibicda lagu arkinna ma muqaabalaysna waay wuxuu u baahan yahay fiirin iyo muqaabala usuul in la raaraajiyo ayb qaala bnu salaax wayukrahu waxaa la kahdaa an yaktuba inuu qoro cabdullaahi bnu fulaan fayajcala uu yeelo cabdullaahi cabdi kelimadaas fii aakhiri sadrin sadar aakhirkeeda inuu yeelo wljalaalata wa lafda aljalaalatina inuu yeelo fii awali sadrin sadar awalkiis foolxumaa ka imaanaysa maxay u ekaanay marka allaahu bnu fulaanay u ekaanay waana wax fiican maaha cabdullaahi bnu fulaan haddaad cabdi sadarka ugu dambeeya ka dhigto allahna aada sadarka koowaad ka dhigto allaahdiina ay bin ku xigto iyo fulaan maxay u ekaaneen marka allahu bnu fulaan ay u ekaaneen sabuurad maan keena mase way fahmaysaan ayb marka khatar waay maxaa la sameynaa marka sadarka ugu dambeeyo kasoo tag cabdida iska daaha qorin ku bilow cabdullaahi ibnu fulaan haddii aad doontana cabdullaahida wadageli sadarka aakhirkiisa binu fulaan markaas ku bilow binu fulaantaas marka la bilaabaya see loo qoraa hamsada ma la qoraa mase waa laga tegaa waa la qoraa wax ka jira ma bin marka ay sadar u horeyso alifteeda waa la qoraa cabdullaahi markaad sadarka usoo dambaysiiso binu fulaan aada rabto hamza ba nuuna qoraysaa waa mararka la sugay ka mid tahay idaa waqacad awala sadrin waa tuhbat waa la sugaa aliftaas ayb haddii marka laakiin dhexdoo kale ay ku dhacdo cabdullaahi binu fulaan hamzada ma la sugaayo ayb goormaa haday tahay ka waran cabdullaahi bnu maryam oo kale see loo qoraa hamzada waa la sugaa markaasna ma laga tegaayo sababtana waxay tahay yani binta magaca ka horeeyo iyo kan ka dambeeyo haddii abtirsigu isu keenayo waa laga tegaa hamsada haddii uunan abtirsiga isu keenayninna waa la qora hamsadii marka in caadi loo qoro waxyaabo badanay qabtaa marka iyo khilaafaad iyo waxna waa ku jiri jiraan marka cabdullaahi waa wada qoraa binu fulaan markuu qoraayana caadi sadara ku bilaaba ayb bal yaktubuhumaa fii sadrin waaxidin buu cabdida iyo allaahuda ku wada qoraa ayb qaala waliyuxaafid ha ilaaliyo cala ahanaa'i cala allaahi alla ammaanidiisa markuu qaala allaahu oo qoro subxaanahu wa tacaala inuu qoro wasalaati calaa rasuulihi rasuulkiisoo lagu salliyana ha qoro sala allahu calayhi wasalam mar walba ha qoro wa in takarara haba soo noqnoqdo walaa yas'am yownan ka noogin fa ina fiihi khayran kahiiran salliga nebigoo la qoro khayr badan baa ku sugan qaala wamaa wujida wixii la helay min khadi limaami axmed oo imaam axmed fartiisa ah min gayri salaatin salli la-aanna lagu helay famaxmuulun waxaa lagu xambaaraya calaa annahu araada riwaayata riwaayo ujeeda riwaayada marka riwaayadou ka wadaa maxaa laga wadaa riwaayadiibaa waxay ku soo aroortay biduuni salli biduuni salaatin cala nabiyi ayay ku timid yani isaga markuu maqlaayo xadiidka qaala rasuulullahi bis baa la yidhi riwaayada marka sanadka yani riwaayada ayaan sala allahu calayhi wasalam aynan ku jirin saasaa lagu xambaara ayb qaala alkhaiibu xataa ayb qaala alkhatiibu wa balaganii waxaa isoo gaartay buu yidhi annahu kaana imaam axmed inuu ahaa yusallii cala anabiyi sal ll slam salam nabiga inuu ku sallin jiray nutqan dhawaaq ahaan laa khadan qoraal ahaan sameeya yacnii haddii sala allahu calayhi wasalamta riwaayada aynan ku jirin wuxuu samaynayaa afka waa uga sallinaa laakiin ma qoraayo laakiin waxaa wanaagsan in la qoro salliga nebiga sal l slam markasta ama riwaayadaha ku jiraama younan ku jirin laba sharda inta la bixiyo shardo la bixiyo sala allahu calayhi wasalam la qoraa shardo kalena la bixiya shardadaa maxay tusay marka idraaj idraaj ahaana iska tusaysa ayb qaala alkhaiibu eh, qaala bnu salaax walyaktub ha qoro alsalaata iyo wtasliima mujallasatan iyadoo dhammaystiran laa ramzan ramzi maya calaamad maya ma la ogola calaamad marka maxay noqonaya saad keliya la qoro salam la qoro saclam in la qoro waxyaabahaas calaamadaho ma la qorayo waxaa la qoraya sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala ayb nasaad muxuu yahay salam mise maxay tahay saclam maxay tahay waxaas marka in la dhiga maaha qaala walaa yaqtasir younan gaabsanin calaa qowlihi calayhi salaam younan ku gaabsanin yacnii wuxuu ujeedaa walyaktub ha qoro sala allahu calayhi wasalam waadixatan kaamilatan iyadoo waadixa dhammaystiran qaala walyuqaabil qoraalkii baan weli ku jirnaa walyuqaabil ha muqaabaleeyo aslahu asalkiisa ha soxo biaslin asal ha ku soxo asalka oo muctamadin la cuskado yacni asalkiisa waa kitaabkiisa asal muctamada ha ku soxo berigi hore makhduud baa la qori jiray farguri ninku nusqadii axaadiistii waa soo guurinaa fartiisuu ku qoraa qad iyo waxbuu ku qora iyo maqaar waxaas uu qoray marka inay noqdaanaa la rabaa wax saxan say u noqonayaan waa inuu muqaabalo la aado biaslin muctamadin maxaa lagu saxaa marka imaa asalkii sheekha oo saxan haddii la waayey nusqo lagu saxay asalkii sheekha yaad adigana kusii saxanaysaa marka ayb wax ma dhibaysa maca nafsihi isaga inuu isla saxdo maca nafsihi see waa inaad ka soo qaadato maalan shiikhii asalkiisii kaagiina aad keento ood xaraf xaraf u fiiriso jumlo markaa inta ka akriso kala akriso saa inaa ugu saxdo wa maca ayrihi gayrkiisna inuu la soxo min mawhuuqin bihi qof lagu kalsoon yahay ah daabitin oo daabit ah ayb qaala wamin min annaasi culamada waxaa ka mida ah, man shadada qole aada u adkeeyeen wa qaala wuxuu yidhi laa yuqaabilu ilaa maca nafsihi waa inuu labadaba isaga isku fiiriyaa qof kale maya ayb ayb madhabuljumhuur laakiin keyrkiina waa la sixi karaa ayb ibnu mucallimi cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi wuxuu yidhi annaga markaan kitaab taxqiijinayno marka hore kitaabka waa la qora qoraal muswadaa la sameynaa qoraal caadiyan waa la qora kitaabkii markii la guuriyey oo la qoray qoraalkaas uu sameeyey ayaa makhduudaadkiiba halkan lasoo dhigaa marka marka matalan kitaabkii afar makhduud oo kale oo kala duwanaa laga haya makhduudkan koowaad ayuu ku feerinaa kan wixii uu qoray iyo makhduudkan ayuu isku feerinaa waa isku saxa marka la saxaayo wuxuu yidhi arda qofka wax saxaayo waxa ugu daranoo dhibo waxay tahay sadarada inuu isku qaldo mararka qaar markaad wax qoraysid sooma aragtid adoo sadar dhan ka booday maxuu ku dhacaa mataqaanaa sadaradii dhanaa kuu muuqdo marka waxaan samay jirnay yidhi mastarad weyn oo u samaysan si yacnii meel yar ka furan alwaax weyn oo meel yar ka furan way meesha marka uu ka furan yahay kelmad camala laga yaabaa inay deeqdo ama laba kelmad bes alwaaxaasaa la kor saaraayo marka makhduudka wax laga akrinayo saas marka loo saaro xarafkii bis kelmadiyaa muuqanaysa la rabay in la akriyo kelmadanu feerina tanuu ku feerina waa socona marka waa socona marka sadarna sadar ma uga qaldamaayo waxna waxba ugama qaldamayan markaas mararka qaar makhduudkii waxaa laga yaabaa maanta dhan inaad safxo keliya aadan dhammaystiri karin muxuu sameynaa marka waxaa laga yaabaa inaad nasasho u baahan tahay maradii mastaradii marka waxaa la saarayaa meeshii lagu joogay bis wax ka qaadayana male shaqo marka daqiiq ah waay marku haddana soxo midda kale ku soxo ta kale ku soxo ta kale ku soxo haddana waxaa la samaynayaa saddex jeer in lagu celiyo muqaabaladii haddana dib loo fiiriya markaas ayaa kitaabkaas waxaa la fasaxaa in la daabaco markaasuu daabacaad aadi jiray marka kitaabkaas qaladka laga soo saarayo waa yaraana hadhow marka waa waktiganna waxaa laga yaabaa ma'aarib tijaaro inay jirto tijaaradii marka waxay sababeen in la dedejiyo mashruucan mashruuc marka weyn baa laga yaabaa in deg deg loo sameeyo nusaq badan la daabaco intaan suuqa eh, qolo kale aynan kitaabkan daabicin amboobsiinno amboobsiinna marka imaamkii kitaabka alifay qaladaa laga galaa lianna waxuunan qorin ayaa la daabaca hadhow dadka marka daabacaadda ihtimaam badan ma siiyaan xataa ardayda ma siinayaan kitaabuu rabaa inuu soo gato meeshii uu ka gaaro kasoo gadana hadhow marka qofkan macno uguma fadhisa war dabcadan aada muxaqaq umaa ah, kan muxaqaq adaaba warkaas sheegaya qiimo inaynan ugu fadhinina laga yaaba qaala wahada marfuudun marduudun ayb hadalkan dambe tashdiidka yani tashadudka uu ku jirana waa la diiday buu yihi marduudun waana war marduud waqad takalama shaykhu abuu camrin abuu camar wuxuu ka hadlay calaa maa yatacallaqu waxa ku tacalluqo bitakriiji takhriijka takhriij hadda wuxuu ka wadaa kelmadda da takhriijku kan yannaga hadda mashhuurka maaha wuxuu ka wadaa kelmaddii dhacday ee kitaabka ka dhacday sidee loo haleeshiinaa kitaabka marka hore waa in takhriij la sameeyo ayb kelmad baa kitaabka ka dhacayso kelmaddaas sida loo takhriiji lahay calaamadda lagu dhigi lahaa ayb meesha laga bixi lahay waxyaabahaas watadbiibi iyo tadbiibka tadbiib iyaduna waxaa weeyaan saadka saadka wuxuu ka koobmaa laabmi laabmitaan yar iyo far soo maaha farta iska daa laabidda keliya ayaa tadbiib la yidhaha calaamaddaa saadka madaxiisa tadbiib calaamatu tadbiib ayaa la yidhaha tadbiib marka waa qataar weeyaan marka naam culamada saasay dhihi jireen qataarkaasoo kale ayay shabahaysaa naam shay isku xiran saadka marka madaxiisa marka la kor saaro kelmad waxay ka wadaan culummada waxay ka wadaan kelmaddan ishkaalaa ku jiro naqsibaa ku jira meeshaas kelmaddaasi calaamadaas waxa la kor saaro waa kelmad riwaayadu saanay ku timid laakiin lugatan sawaab sidaan maaha waxaasoo dhanay calaamad u tahay kelmaddaas ayb sharaxan ku akri doonaa sharaxan muhiim waa in la akriyo maa yatacallaqu bitakriiji iyo wtadbiibi iyo tadbiib iyo wtasxiixi tasxiix waxaa la yidhaha kitaabatu sax calaamada sax in la qoro saad iyo xa wagayri dalika iyo kaa keyrkii buu ka hadlo min alistilaaxaati almuqaridati walkhaasati istilaaxaadkaas mustamirkee socdo iyo kuwa gaarka ah maa aqaala alkalaama fiihi jiddan wax uu hadalka aad ugu dheereeyey markaas kasoo gaabsamay waaya hoos feeri marka axmed shaakir haddaad haystaan sharixiisa idaa saqada min annaasiki bacdu lkalimaati kitaabka ninkii qoraayay baa wax ka dhacay kalimaadka qaar baa dhacay wa araada an yaktubahaa fii nuskhatihi waxaas ka dhacay ayuu rabaa inuu nuskada ku qoro fal aswabu sida habboon an yadaca fii mowdici asaqdi bayna alkalimatayni khatan ra'siyan labada kelmad yacni meesha ay ka dhacday kelmaddu ay ka maqan tahay labada kelmadee dhinacan iyo dhinacan ka jirto dhexdooda khad taagan inaad ka samayso yacni maalan kelmadaa dhacday kelmadda meesha ay ka maqan tahay dhinacaanna kelmadaa ka jirto dhinacanna adiga kelmad baa kugu qoran tanna waa kaa maqan tahay midda kaa maqan marka meesha ay ka maqan tahay ayaad khad dheer ku qori saas xariiqtin dheeraa ku qoraysa uma yactifahu waa laabayaa bayna sadrayni labada sadar dhexdoodu kusoo laabaa sabuurad male sabuurada fiicnaale yah ayb suma yactifahu bayna satrayni ayuu ku laabaa bikhatin ufuqiyin khad oo ballaar ah ballaar ah tii hore waa taagneed tansaw sagiirin oo yar mid dheer lama rabo ila aljihati alatii sayaktubu fiiha dhinaca uu ku qori doono maa saqada minhu waxa ka dhacay fayakuunu wuxuu noqonayaa bishakli zaawiyatin qaa'imatin haakada zaawiye qaa'imo kale u noqonaya zaawiye qaa'ima tisciin daraja waawiye qaa'imo kale u samayna khad dheer sabuuraddu markay sidaanoo kale ay ugu tahay kelmaddii meeshaan ay ka dhacday saasuu jiidaa markuu jiitinta bixiyo sadarada dhexdooda ayuu dhag soo siinaa jiitin yaroo ballaaruu bixina marka labadan xariiq maxay samaynayaanna waxay samaynayaan angal ama zaawiya oo tisciin daraja zaawiye qaa'ima ayb waa kaa marka haakadaa uu ku sawira meesha ila alyamiini ow haakadaa ila alyasaar meesha adiga aad kelmaddan waxaa ku qoraya horta labada gees mid ka mida ah soo maha xaashiyadaa ku qoraya midig ama bedax midigta iyo bedaxda xataa adiga ma iska dooranaysid waxaa wanaagsan in aad ku dhigto midigta iyo bidixda meesha ay u dhowdahay matalan sadarkii saanu u dheer yahay dhanka midig hadduu u dhow yahay meesha ay wax ka dhaceen midigta aayar u laab marka lacagaasay u dhowdahay hadday bidixda u dhowdahayna bidix usoo laab meeshaa rabta iskagama laabaysaba xataa wakhtaara bacduhum qaar waxay doorteen an yutiila alkhada alufuqiya khadka ufuqiga ah inuu dheereeyo kan dhaxda labada sadar lagu dhex samaynaayo inuu dheereeyo xataa yasila ilaa maa yaktubuhu ilaa uu gaarsiiyey meesha uu wax ku qorayo wa huwa ra'yun hayru jayid axmed shaakir ra'yigaas ma toosna lianna fiiha tashwiihan lishakli ilkitaab kitaabka muuqaalkiisay xumaynaha wayasdaadu hada tashwiihu foolxumadaasna waa sii badane idaa kahurat itasxiixaatu haddii sadarkan maalan laba kelmadood ay kaa maqnaato hallaadaas waa sadarkii haddaad inta jiiddo dheerayso jiiddo dheerayso haddana sadarkii dhan waa hallaabaya uma yaktubu maa saqata minhu marka wuxuu qorayaa wixii ka dhacay wayaktubu yaktubu bijiwaarihi meesha agteeda wuxuu ku qorayaa kalimata sax ma fahamteen marka markuu qadkii dheeraay jiido kii kaloo ballaarka uu ku daro wixii ka maqnaayo qora marka waxaas qoro uu dhammeeyo sax ayuu ku qoraa saxdaani marka maxay ku tusee waxaan inay ka maqan yihiin sulbul kitaab ee aynan ahayn kelmad sharax iyo ku timid iyo inaynan ahayn yaa lagu fahmay aw kalimata rajac ayuu qoraa rajac yani saxda xataa waxay taraysaa inaan wax kale lagu darin haddii nin uu kitaabka iska qaato adiga aada kelmad yar laxaq a aada haleeshiisay waxaa laga yaabaa nin kale inuu laba kelmad ku daro ama xaraf laa maa inuu ku daro laa iyo maa soo macnaha ma isku bedelayo marka inay dhacda lama rabo waxaas marka wax la faalsifi kaareeya marka sax ayuu qora marka sax kadib ninkii wax ku qoro waa tuug waa iska caddahay wixiisa markaas waayahay ow kalimata rajac yacni rajacdana waxay tahay kelmaddan markaad akhriso asalkii u laabay meeshii akhriska meeshii ka sii wad waliktifaau biluulaa axsanuhu awlaa saxdaana haboon buu yidhi wadahaba bacduhum ilaa annahu yaktubu caqiba asaqdi alkalimata alatii tatluuhu fii sulbi alkitaab qaarna waxay yidhaahdeen laxaq sideeda ama saqdi kelmaddii dhacday markuu qoro midda ku xigto inuu kula qoraa fiican ay dhaheen yani midda ku xigto oo kitaabka ugu taalla ha ku qoro si loo ogaado xataa kelmaddan meeshay ka dhacday haddii ay wax lacalla tirtirmaan walaakin hada gayru maqbuulin lianlaa yadunna alqaari'u ana alkalimata almaktubata fi lxaashiyati wa fi sulbi mukararatun fi lasli wa huwa ihaamun qabix iyadoo laftirkeeda ihaam keenayso kelmadan in mukarara ay taha laga fahma mana ficno wa amaa idaa araada hadduu doono an yaktuba inuu qoro shay-an shay bixaashiyati alkitaab calaa sabiili sharxi ow naxwihi xaashiyadii baad rabtaa inaad ku qorato sharx hadda kaama maqna sulbu lkitaab sharax baarta inaa qorto ou naxwihi walaa yakuunu itmaaman lisaqdin min alasli dhammaystir oo saqdina maaha fayaxsunu waxaa haboon an yarsuma alcalaamata asaabiqata fii wasati alkalimati allatii yaktubu canha fatakuunu alcalaamatu fawqaha wuxuu samaynaa mar kelmad baarta inaa sharaxdo kelmadda korkeeda ayaad calaamad qori bis kelmadda bis maahan calaamad dheer ma xariiqaysa matalan waxaad rabtaa kelmad gariib ah inaad sharaxdo kelmaddii gariibka ayd korkeeda ayaad ku dhigaysaa xariiq dadka hadda hoostay uga dhigaan badanaa underlinay dhahan underline marka kombyuuterka wax lagu qoraayo hoosuu kaaga xariiqa laakiin kutubta waxaa arkaya koray ka xariiqayan kelmada marka kelmadda la sharxaayo korka in laga xariiqo ayb liyufariqa bayna atasxiixi iyo wa bayna alxaashiyati maxaa loo diidaa marka in uu calaamadii ufuqigaa la qoray kelmadda korkeeda lagu qoray midii ra'siga ahayd a ah, maxaa loo diidaana eh, haddii kale waxaa loo saqdi baa loo malaynaa tasxiix waa mooda wakhtaara alqaadi ciyaad an yudababa fowqa alkalimati qaadi ciyaad isaga waxuu doortay kelmadda korkeeda calaamatu tadbiib in lagu sameeyo saadka madaxiisa marka kelmaddan haddii saadka madaxiisa lagu qoro geeskeedana lagu qoro macno waa sharxay ka dhigan tahay laakiin iyadaa iihaam keenayso saan arkayn wa fii cusuurinaa haada axmed shaakir wuxuu leey annaga waqtigeennan nadacu alarqaama lambaro ayaan u yeelnaa lilxawaashiy xaashiyada xaashiyooyinka kamaa taraa fii hada alkitaab hadda marka la rabo in wax la macneeyo maxaa laga sameeya lambara loo sameeya kor ayaa lambar looga qoraa kow ama laba ama saddexaa la siiya hoos baad marka usoo aadaysaa ku waa iska mafhuum wa min shani almutqiniina fi naskhi waalkitaabati dadka aad ugu u yaqaano qoraalka shanigooda waxaa weeyaan an yadacuu calaamaatin tuwadixu maa yukhshaa ibhaamuhu faidaa wajada kalaaman saxiixan marka wuxuu leeyahay dadka wax qoraalka yaqaano calaamaday sameeyaan calaamadahaas oo cad yacni waxyaabaha laga cabsanaayo ibhaamkooda caddayso faidaa wajada hadduu helo qofka kalaaman saxiixan kalaam saxiix ah macnan min jihati macnan xagga macnaha iyo wa riwaayatan xagga riwaayada wa huwa curdatun lishaki laakiin shaki halis u ah fii sixatihi inuu ansaxay aw ilkhilaafi fiihi ama khilaaf ku jiro kataba fowqahu sax ayuu ku qoray kelmad baa soo aroortay xadiidkay ku jirtaa riwaayatan wa macnanna waa u sax laakiin qofku wuxuu isdhihi karaa war kelmadan amaynan sax ahayn in laga shakiyay halis u tahay korkeedu sax ku qora marka sax ninkii arko yani warkan waa macnan riwaayatan wa macnanba waa u ansaxay ayb cilmiga muqadimaadka iyo calaamaatu tarqiimka iyo muslimiintu waqtigay yaqaaneen balferin ayb yacni hadda cilmu lmuqadamaat waxaa loo maleeyaa gaaladu inay iyagu ibtikaareen ama ay bilaabeen ay u haystaan laakiin iyagu ma bilaabin kitaab in la alifo kitaabka sidau u soconaayo iyo rumuustiisa iyo calaamaadkiisa iyo muqadamada in lagu sharxo wax imaam muslimaa sameeyey muqadamati saxiixihi ayb faida wajada kalaama saxiixan macnan wa riwaayatan wa huwa curdat lishaki fi sixati aw ilkhilaafi fiihi kataba fowqahu sax waidaa wajada hadduu helo <coughs> maa saxa naqluhu wax naqligiisu ansaxay wa kaana macnaahu khaaan macnihiia laakiin khaa ah wadaca fawqahu aday marka iskama sixi kartid wadaca fawqahu korkiisa wuxuu ku qorayaa calaamata tadbiib dabbadii buu korkeeda dabbou ku samaynaa wa tusamaa aydan waxaa lagu magacaabaa atamriid tamriid iyo tadbiib waa isku mid wa hiya saadun mamduudatun waa saad la taagay haakadaa sidaan loo taagay farti dabcan wou qoraa laakiin farta ma qorno badan kutub hadda lagu ararkaa jirto saasoo kale udhigayo dabada un madaxa saadka madaxiisa walaakin laa yulsiquhaa bilkalaami hadalka kuma dhejinayo lianlaa yudanna annahu ilgaa'un lahu wa darbun calayhi haddii uu kelmadda korkeeda ku dhigo tirtiraaba loo malaynaa somaa inuu kor uga qoro kor markaan leenaha waxaan ujeednaa kelmadda dusheeda kore ee kelmadda yacni iyada ma lagu kor qoraayo ma lagu tiraayo korkan korka af soomaaliya kor kor haddii lagu dul qoro iyo haddii meesha iyada ka koreyso lagu qoro meesha iyada ka koreysaa la rabaa in lagu qoro macnahaasa ujeedna wakadalika tuudacu hadihi alcalaamatu calaamadan oo dabada ah waa la dhigaa calaa mawdici alirsaali aw alqadci fi lisnaad hore soo uma soo marin haddii xadiidka sanadkiisa khilaaf ku jiraa qaarna waxay warinayaan eh, yani munqaic ahaan qaarna waa wasl wasli iyo irsaal ama wasli iyo inqiaaca meesha uu khilaafka uga jiro mawdicu lirsaali aw ah ilqaci fi lisnaadi ayaa lagu kor qoraa dabada saara wakadalika fawqa asmaai ruwaati almacduufati ruwaadda isku cadfan korkoodana waa ku qoran naxwu fulaanun wa fulaanun oo kale waa ku qorqoray lianlaa yatawahama annaadiru si uunan ugu moodin ana alcadfa khaaun qaar baa u malayn kara cadafkan amau khata yahayo meeshaas bin ay tahay fulaan ibnu fulaan u dhaha mararka inta badanna bin iyo cana isku ekaado bin iyo can marbaad arkay kutubta qaar fulaanun fulaanu bnu fulaan ayaa ku tahay can fulaana bni fulaan fi lxaqiiqa haddaa u fiirsatana ma ahan bintaa qalqalad aho can fulaanin can fulaanay ahayd dii marka hadhow cantii iyo bintii laysku qaldo sanadkii qofka wuxuu u malaynaa sanadku inay wax ku jiraan ayb wa ana alasla fulaanu can fulaan sidaa inuu yahay ayuu u moodayaa mana ahano hadda waxaa laga rabaa cadaf marka meel walba oo ruwaada laysku cadfaayo dabadaa la kor saara waayahay walaxsanu fi lirsaali walqadci walcadfi wanaxwiha waxaa ku haboon buu yidhi wadcu calaamati tasxiixa ku haboon sax kamaa huwa daahirun wa fii ma kaana khaaan fi lmacnaa wixii macnaahan qalada an yaktuba fawqahu ow bijiwaarihi kalimata kadaa inuu ku qoro kadaa in lagu qoro oo yacnii dhinaceeda marka marka kadaa la yidhaha maxaa fahmay marka kadaa macnaheedu waxay tahay ninka raawiga sidaanuu sheegay isaga macnahan in macnuhu qalad uu ka muuqdo laakiin kadaa bis adiga darbi ma samey kartid leanna waxaan inay si kale u saxan yihiinaa laga yaabaa oo heyrkaa uu sixi karo mardiina u diisna wa huwa almustacmalu kaiira fi hadihi alcusuur sidaana hadda la isticmaala kadaada la isticmaala wa idaa galita alkaatibu kaatibku hadduu qaldamo fazaada fii kitaabatihi shay-an waxbuu ziyaadiyey hadda waxbaa la tiraa marka awel saqdi baa jira hadda ziyaadaad keenta oo aan la rabin see u tira ziyaadada saad doonta miyaad u tiraysaan fa an yamxuwahu waa tirayaa in kaana qaabilan lilmaxwi haddii la tiri karo waa tiraya ow yakshubahu waa goynaya waa xoga sakiin iyo xogxoga waagii hore maqaara wax lagu qori jiray maqaarkii marka xogid iyo waxbuu kaa rabaa wanaxwiha wa hada camalun gayru jayid camal fiican maahan u ley axmed shaakir wal aswabu sida toosan waxay tahay an yadriba calayhi bikhatin yakhuduhu calayhi hal xariiquu ku qoraa korkiisa korka hadda maahan meesha ka koraysa maaha waa kelimadii laftirkeeda la kor saara calaamadda mukhtalitan biawaa'ili kalimaatihi waa isku daraa kulli marka walaa yadmisuhaa ma tirtiraayo waxaa laga wadaa qalinka intaad qabsato muku xogaysid hal qad bisdhan maxaa laga rabaa halka qad ma taqaanaa in la ogaado meeshan waxaa adiga ka tirtay inay muuqanayaanna waa la rabaa lacalla inay sax taha dhici karto ay wax saxmaan kelmad adiga aad ziyaado u malaysa inay ziyaado noqonin waa iska suuragal in la ogaado qofka yacnii fiirinayana inuu ogaado darbi inuu ku dhacay kitaabkan marka darbigii wixii in suurada dhan laga tira maahane hal xariiq dhag in lagu seebes wa bacduhum qaarkoodna yahudu waa calaamaynaya fowqahu korkiisu calaamaynaya khatan xariiq muncatifan calayhi min jaanibayhi labada dhinac ka laaban haakada markuu sidaas u sameeyo wuxuu sameynaa marka qoladan kelmadda in la tiro u baahan labada dhinac way qorayaan qad oo yani ra'si ah dheer duul ah qad ufuqiyana waa korkay uga soo laabaya aw yadacu ziyaadata bayna sifrayni mujawafayni haakada ama inta ziyaadadaaba uu laba eber sifir uu leeyahay feerde sifirka carabiga sidaana sax ah sifirka carabiga waa eberka caadiga oo laatiinku hadda qorto laatiinku eberka sida u qoro maaragtay haadaa huwa eberka luga carabi ahaan xuruuftan marka waaxid itnayn halaaa arbaca sidaan hadda carabiga loo yaqaano carabi maahan sax waa khuduud marka hindiya iyo wax noocaas khadka carabiga waa kan ko labadan saddexda caadiga xataa kombyuutarka markaad wod wodka iyo barnaamijyadiisa carabig haddii arqaamta laga dhigo carabi eh, eh, laga dhigo carabiga kanuu u yaqaanaa koowda iyo labadan u yaqaanaa carabiga iyo u keenaya suyuudi laftirkiisana wuu sheegaya hadda kowdan iyo labadan dadku mu malaynayan inay carabi tahay tanay umalaynaan marka wuxuu leeyahay bayna sifrayni mujawafayni haakada ow bayna nisfay daa'iratin daa'ira niskeed maxay noqonay marka bil waa bil daaira niskeed waa bil laba baraakadoo gelina marka wa kullu hada muhimu waxaanoo dhan laakiin ihaamuu keenaya waidaa kaana zaa'idu kaiiran inta aad ziyaadisay hadday badan tahay sadar dhan baad ziyaadisay faalaxsanu an yaktuba fowqahu fii wali kalimatin kelmadda ugu horeysa korkeeda ayuu laa ku qoraya ow amase min ayuu ku qoraa kelmadda korkeeda ow zaa'id ayuu ku qoraa wa fii aakhirihi aakhirkiisa fowqahu aydan ayuu ku qorayaa kalimat ilaa liyacrifa alqaari'u aziyaadata bidabdi si uu u ogaado min gayri an yashtabiha fiiha kelmadda ugu horeyso qaladka ziyaadada min ayaa lagu kor qoraa tan ugu dambaysana ilaa yacnii inta laga bilaabo ilaa meeshan ziyaado waayo looma baahno ayaa laga wadaa wtajidu hada kahiira fi lkutubi almakhduudati alqadiimati farguriga hore kutubtii hore farguriga yaa laga helaa saas allatii cuniya asxaabuha bisixatiha wa muqaabalatiha dadkii aad u daryeeli jira o muqaabalay jira kutubtooda waidaa kaanat iziyaadatu bitakraari kalimatin waaxidatin maratayni haddii ay tahay ziyaadadu hal kelmad oo laba mar lagu soo celiyey faqiila yadribu cala athaaniyati midda labaadu tira yani waxaa ku soo celisay calaa calaa calaada labaad maa la tiraa mase calaada koowaadaa la tiraa taas ku baraa ayib muxuu samayna marka faqiila yadribu cala athaaniyati midda labaad ha iska tiraa layidhi mutlaqan weligeedba wa qiila bitafsiil tafsiil baa jiraa layidhi fayadribu calayha korkeeduu tirayaa in kaanataa fii awali satri calaa calaadibaa waxay ku dhacday sadaray ugu horeysaa sadarka bilowgiisaba laba calaayaa ku taalla in kaanataa fii awali satri aw amase wasadihi sadar bay dhexda uga taallaa ayb calayha marka taaniyadu darbina markaas sadar calaa calaabuu ku bilowda calaada labaad iska tir sabab maxay tahay sadarka inuu qurux ku bilowdaa la rabaa sadarka kelmadda ugu horreysa in la tiro iyo midda dambe in la tiro dambaa fiican sadarka uu ugu bilaawdo kelmad saliim wasad ayay timid mar hadday wasad timid midda dambe iska tir ayb wa yadribu cala aluulaa midda horew tirayaa in kaanataa fii aakhiri sadri sadaray u dambaysaa calaa calaa ayaa u dambaysa calaada koowaad iska tir si sadarku ugu dhammaado tirtiridlaan ayb aw kaanat alulaa fi aakhirihi wاthaaniyatu fii awali sadri taali midna sadaray u dambaysaa midna sadaray u horeysaa tee la tiraana midaan dambe iska tir yacni midaan hore tir midda hore oo sadarka u dambaysa tir tan sadarka sadarkan marka nabadgeli midkan hadda bilaabana waayahay fii awali sadri taali maca mulaaxadati anlaa yafsila bayna alwasfi waalmawsuufi mas'alo kalena waa lagaa rabaa labadan shay aad tirayso sifa iyo mawsuuf hadduu meesha ku jiro waxaa la rabaa sifada iyo mawsuufku siday kuugu nabadgeli lahaayeen inaad ku dadaasha haddii waxaa la diidayaa sifadii intay taallaa wax tiranaa ku xigo yani mawsuufkii halkan yaallaan ujeedaa wax la tirayaa ku xigo sifadii aada dambayso marka mawsuufka iyo sifadiisii dhexdan tirtiraa u yaallo ma fiicna si mudaaf iyo mudaaf ileyhi baa la mida si allaale siday labadooda iskugu wada xigi karaan iyadoon la tirin waxba ku dadaal maalan mudaafkiibaa kuu nabad qabo mudaaf ileyhi baad laba jeer kusoo soo celisa middo damba tir ta labaad si mudaafkaagii mudaaf ileyhigaaga ay isugu xigaan haddaa midda hore tirto mudaaf tirtirmo mudaaf ileyha dambe imaanaa waa fool xumaana marwalaa bayna almudaafi walmudaafi ilayhi wain kaanataa fii wasati sadrina abqaa axsanahumaa suuratan waawdaxahumaa awdaxahumaa haddii dhaxda ay tahayna midda suurada ku qurux badan daa aadu marka fasalkan usoo dhoweeyey axmed shaakir raximahu llahu tacaala calaamaadkii tadbiibka iyo laxaqa wixii la haleeshiinaayo waxyaabahaas oo dhan uu marka kugu baray ayb wa takallama calaa kitaabati xa wuxuu ka hadlay ibnu salaax xa'da bayna alisnaadayni labada isnaad dhexdeeda wa annahaa xaaun muhmalatun inay tahay horta waa xa muhmala ah min ataxwiili bayna ka timid sanad baa laga wareega sanad kale u wareega xa'dan marka see loo akrinaa marka xadiid la akrinaayo xadiidka marka la akrinaayo xawala sanad ma la arin ma la dhahaayo taxwiil ma la dhahaayo xaa unbaa loo arinoo maala waxaa laleeyahy qaala alimaamu albukhaariyu xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maalikun xaa waxadatanaa cabdullahi bnu maslam xaa unbuu qofka akrinay midda dambe marka a akrinaysidna waa inaad waawul cadaf keento maxaa leedahay marka qaala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maalikun xaa waxadaanaa cabdullahi bnu maslama marka xaa xadaanaa ma dhehaysid xaa waxadaanaa baa laleeya lianna kan dambe wuxuu ku cadfan yahay kii hore ma garateen marka iyadan xaadan xaa baa loo akrinaa midda marka xaada la akriyana waxadaanaa baa wa hadday ku qoran tahay iyo haddaynan ku qornayn labadaba xataa nusaqa qaar ma ku dhignaba xadaanaa unbaa isaga dhigeen adiga waa akrina waawdaas badan badanoo waxaa jira sanadka la akriyo oon la qorin qaaladaa ka midaba qaala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa cabdullahi bnu maslama qaala akhbaranaa maalikun qaala akhbaranaa naaficun qaaladaas ma la qorayo xadaanaa xadaanaa unbaa isku xigto laakiin qaalada qaarigu inoo akriyo waxaa ka mida matalan wuxuu leeyahay qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslama qaala akhbaranaa maalikun samica naafican saas maa dhahaysaa marka annahu annahu ayaa la akrinaa markaas annahu aan qornayn ayaad akrinay waxaa leedahay qaala alimaamu albukhaariyu xadatanaa cabdullaahi bnu maslama qaala akhbaranaa maalikun annahu samica naafican annahu ayaad akrinay shakuraawi markuu yimaado matnigii baa shakuraawi yimid shakuraangu markuu imaado waxaa la akrinaa waxaad leedahay eh, aw qaala labadii kelmad matalan midda nebigu uu yidhi ayaa shaki ka galay markaasuu wuxuu yidhi kadaa ow kadaa buu dhahay owda dambe kadaa markaad tidhaahdid owda dambe qaala waa inaad ku xujiso waxaa leedahay kadaa ow qaala kadaa yacnii nebigu labada kelmad ma dhihin mid unbuu yidhi soo maa kelmadaas buu yidhi ama qaala kadaa kelmadaas u waxyaabaha marka waxay ka mid taha la akrinaayo la qoraynin way badan yihiin meelaha qaar ibnu xajar wuxuu keenaa meelo meelana waa iska mashhuuro waa laga hadlaa meelana aad loogama hadlo isaga markuu isaga ka hadlo aw ilxaaili kelmadan marka xaadu waa xaail teed bayna alisnaadeyni labada isnaad dhexdooda aw cibaaratun can qowlihi alxadiid alxadiid ayaa laga wadaa bay dheheen qaar qultu wa min annaasi man yatawahamu dadka waxaa ka mida qaar u malaynaya annahaa khaaun mucjamatun inay tahay ay isnaadun aakhar waalmashhuuru alwalu waxakaa bacduhum alijmaaca calayhi qaarkood marka ijmaac ayay xikaayoodeen wabilahi towfiiq wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed